الthaani annafru اlأwal oo labayo toban maalintii labayo tobnaad ahaa iyo annafru الthaani oo maalintii saddexiyo tobnaad qofkii mina ku haray ee habeenkii saddexiyo tobnaad u hoyday hoyaatinkiisii iyo sidoo kale dhagax tuurashadiisii maalinkaa saddexiyo tobnaad ayaa xajkii uu ku dhammaaday wuxuu halkan daba sheekhu raximah llahu tacaala inooga tilmaamaya sunnayaal guud iyo soo guryo noqoshadii iyo kasoo tagii maka laga soo tegayey axkaamteedii sunnayaal guud buu ku bilaabay wuxuu hi wayustaxabu waxaa loo jeclaystaayoo loo sunneeyaa liman xaja qofkii xaje an yadkhula lbeyta kacbada inuu galo kacbada dhexdeeda inuu galo xaafiyan isagoo cagaagan wayusaliya fiihi uu ku dhex tukado wayashraba uu cabo min maai zamzama biyaha zamzamka limaa axaba wuxuu doonayuu jecel yahay uu cabo wayatanafasa alaaan saddex goor u neefsado wayatadalaca minhu uu ka dhargo wuxuu ihi sheekhu qofkii tegey maka ilaahay subxaana wa tacaala u fududeeyey ama xaj ha tago ama cumro ha u tago ama hawl kaleba ha tago kol hadduu qofku kacbadii gaadhay waxaa loo sunneeyaa inuu kacbada gudaha u galo hadday fududaato weeyaante oy qolada meesha haysataa kuu ogolaato ilayn cid waliba ma geli karto dee albaabkeedu wuu qufulanya madaxda iyo cid gaara unbaa loo furaa markaa sunnuhu waa in gudaha loo galo haddii qofkii ay u suura gasho sidii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey oo waa kii dee galay bilaal iyabaa raacay dhowr qof lama badnayn waa la xidhay albaabka deetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ibnu cumar iyo oo dibadda taagnaa ayaa markii uu nebigu soo baxay iyo ciddii la socotay ayuu markiiba bilaal yihi waa rasuulku calayhi salaatu wasalaam miyuu ku dhex tukaday kacbada markaasuu bilaal ku yihi halkii ku tukadayna uu tusay marka albaabka la galo ee gidaarka albaabka soo qaabilsan lagu dhawaado saddex diraac ama saddex dhudhun marka gidaarkaa loo jirsan halkaasuu ku tukaday buu nabigu aleyhi salaatu wasalaam marka in kacbada la galo oo lagu tukadaa waa sunne mustaxab weeye salaada la tukanayaa sunne inay ahaato ayaa de maaragtay laysla waafaqsanya yani hadday sunno tahay faralkii ma lagu dhex tukan karaa shaaficida agtooda waa caadi waa lagu tukan karaa bay faralkiina iyagu way ogol yihiin madaahibta qaar baase diida biyaha zamzamka in la cabo iyaduna waa sunno de waa biyo barakaysan nabigeenu calayhi salaatu wasalaam oo axaadiid ku tilmaamay fadligooda weliba limaa axaba wuxuu qofku jecel yahay kii cilmiga jeclaa inuu cilmigii u cabo kii doonayay in faraj kale ilaahay u furo inuu iyadana taa u cabo oo qofku uu niyada ku qabsado wixii uu u cabayey maxaa yeelay xadiid imaam albayhaqi iyo kayrkii ay warinayaan mundirna uu saxiix weeye yidhi ayaa waxa uu ahaa maau zamzama limaa shuriba lah biyaha zamzamku wixii loo cabo ayaa lagu helaa wey waxaa laga helaa wixii loo cabo waa kii alxaafid ibnu xajar raxmat ullaahi biyaha zamzamka ilaa saddex goorbu wuxuu u cabay inuu dahabi oo kala noqdo xagga cilmulxadiidka waa kii markaa culamada qaarkood ay lahaayeen wuu gaadhay waanu dhaafay maniladii marka inuu qofku u cabo taas waa la jeclaysanaya weliba culamada qaarkood waxay jeclaysan jireen markii aad biyihii soo shubato ay inaad cabto inaad qiblada u jeedsato aada ilaahay xusto kadibna aad tidhaahdo allahuma inahu qad balaganii ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wala alih waslama qaala maau zamzama lima shuriba lah allahuma wainii ashrabuhu likada wakada allahuma fafcal deetana bismi اllaah oo deetana cabo isagoo saddex jeer u kala neefsanay marka de waa xaaladii markaa ayay maaragtay wax u munaasiba ayay sameeyey maaha inay arrintaasi xadiis sidaa ugu soo aroortae laakiin dee xaaladda ayaa keensanayso xaaladda munaasabadeedii weeyaan bay waxaa la soo wariyey in ibn cabaas odhan jiray markuu cabbaya allahuma inii asaluka cilma naafica warisqa waasica washifaa min kuli da wuxuu yihi wayatanafasa alaaan wayatadalac inuu ka dhargo sidii nabigu alayhi salaatu wasalaam uu dee sameeyey oo kale wa an yugira alictimaara waxaa la sunneeyaa sidiisaba qofku inuu cumrada badiyo oo aanu isku yaraynin safarka maarata keliyu ataa ku tegay intaasoo jeer hadduu cumraysan karo inuu iska cumraysto isagoo maka jooga kolba intuu xilliga u yarbaxo uu soo waa caadi lama karaahiyeyste waa la istixbaabaayo wax fiican weeyaan caaisha radi allahu tacala canha iyadoo soo xajiday oo xajkii iyo cumradiiba israacisay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ay tihi dadku anna xaj keliyaan la tegaya oo dee cumradii maadaama ay ugu dhex jirto dadkiina waxay la tegayaan xaj iyo cumro waa kii cabdiraxmaan u dhiibe yidhi soo cimraysii ay soo cimraysatay markaa waa caadi bal waa wanadara ila lbeyti wuxuu badinayaa eegmada kacbada uu eegayo eegmadaad maaha wax kalaba maaha inaad kacbada eegto baaba cibaadaa bay leeyiin ahlulcilmi arrintaasi cadad ama jamaaca min ataabiciin ayay asaaniid fiifiican qaarkood kaga sugnaatay kaga soo aroortay maxamed ibn cali albaqir iyo mujaahid iyo caaa iyo aawuus raggaa iyo baa laga wariyey annadaru ila lbeyti cibaada waliba ragga qaarkood waxay lahayeen balaganii ana anadara eh, maarata ila lbeyti cibaada ama xudidtu anahu man nadara ila lbeyti tacdiima lahu wamacrifata lixaqi kutiba lahu biha xasana wamuxya canhu biha sayi waxaana soo gaaray bay lahaayeen eh, in qofka kacbada eega isaga oo ixtiraamay oo weyneynayo weyneyn iyo haybad ay ka tahay wanaag iyo xasanana waa loo qoraa dembina waa laga dhaafaa marka annadaru ila lbeyt wajeclaysanayaan ahlulcilmigu mustaxab wey an yuksira anadara ilayhi iimaana waxtisaaba wayakunu aakhiru cahdihi bilbeyti idaa kharaja anadara ilayhi waa inuu noqdo buu yihi sheekhu aakhiru cahdihi yani eh, waktigiisa ugu dambeeya bilbeyt ee kacbada idaa kharaja markuu baxayo waxa ugu dambeeya u markaa kacbada ka qabanaya an nadara ilayhi inuu sii eego ilaa an yagiiba canhu ilaa inta uu ka qarsoomayo marka markaad doonaysa inaad soo baxdo eh, inaad kacbada sii eegto de markaa inaad dibdib u socoto ayay noqonaysaa ilaa iyo inta ay kaa qarsoomaysa kacbadi marka eh, sheekhu taa uu istixbaabay culamada qaarkood baa saa u istixbaabaya o jeclaysanaya laakiin muctamadku waa inaanay taasi mustaxab ahayn inaad dibdib u socoto il waabad dhici haddii aad arag marka iyadu mustaxab maaha muctamadku waa inaanay taas iyadu mustaxab ahayn waidaa araada alkhuruuja bacda qadaai nusuk halkana wuxuu ka gelayaa waajib kamida waajibaadka ka bixitaanka maka ma nusuk baayo acmaashii xajkii iyo acmaashii cumraduu ka mid yahay mise waa waajib mustaqila bay culammada madhabku isku hayaanoo madax bannaan waxaabay u badinayaan waajib iska madax bannaan inuu yahay waa awaafulwadaac wixii la ohanaya wuxuu yidhi waidaa araada markuu doono inuu haddaba baxo safro maka ka safro bacda qadaai nusuk markii uu acmaashii xajka iyo cumrada uu dhammaystay qofkii inuu safro doonaya markaa daahirka cibaarada musanifku waa in arintani ay u gaar tahay man qada nusuk qofkii ama cumro dhammaystay ama xaj dhammaystay inay arintani u gaar tahay iyaa laga fahmaya laakiin waxay ictimaadayaan oo muctamid ay ka dhigayaan qof kastooo maka ka safraya hadduu doono dadkii deganaaba ha noqdee in arintani ay waajib ku tahay aafa wuxuu u awaafi lilwadaac awaafulwadaac isagootigii ayuu u awaafaya marka nabiga alayhi salaatu wasalaam ayaa saxiix muslimka ay kaga sugan tahay laa yanfirana axadu xataa yakuuna aakhiru cahdihi bilbeyt yaanu qofna yaanu qofna ka safrin ka tegin maka ilaa iyo ugu dambeyntiisu ay noqoto beytka kacbada yani uu soo awaafo sida riwaayada abu daawuud iyo kusug wuxuu yihi walam markaa haddaba suna mise waajib sheekha ka hadli walam yuqim bacdahu doofl wadaac markaad samayso ma sii nagaanaysid toos bad marka u dhaafaysa waad soconaysa dhib ma laha inaad ku mashquusho hawlihii safarka iyo xidhxidhasho iyo baskii iyo taasti iyo sugidii baska iyo taas waa un qofta hawshii safarka uun u jooga baa tahay baska ku imanaya iyo marka halkaas yar taagnaato iyo de inaad laakiin waa inaad suuqa gelin baa la yidhi wax iibsiiyo hawlo kale aanad gelin iska seexad iska seexato maka iyo fa in aqaama hadduu ku nagaado maka lam yactada biawaafihi can ilwadaac awaafkiisii uu soo awaafay sagootinkii u xisaabsan maayo sagootigii wuu dhiman mar labaad baa laga doonaya inuu soo sagooti waayo xataa yakuuna aakhiru cahdibu xadiidku waa inuu kama dambaysta noqdo awaafkaas waman taraka qofkii ka taga awaafa alwadaaci awaafkaa sagootiga qofkii ka taga lazimahu damun dhiig baa ku waajibaya fii axadi lqowleyni labada qowl ee masalada ku sugan mid ahaani siduu yahay awaafwadaacu ma waajib baa mise waa waajib maxaa yeelay nabigu alayh sala slam waa adkey laa yanfiranna waa nahyi weliba la takiidiyo nuunu tawkiid la geliyey qofna yaanu bixin yaanu bixin soo celcelin jireen wadaadadu markay nuunu tawkiidka af soomaaligi baanu ku jirin nuunu tawkiidka wax u dhigmaan af soomaaliga ku jirin markaa culamadu way soo celcelin jireen waliba markay haqiilada tahay saddex jeer markay khafiifada markaa laa yanfirana axadu xataa yakuuna aakhiru cahdihi bilmeyt yaanu bixin oonu bixin oonu bixin taasay noqonaysa ilaa iyo uu markaa kacbada soo mara markaa waxay leeyihiin waa la adkeeyey sagootinkani waa waajib nahyiguna siisa wa taxriim kaasi ka kale wuxuu leeyahay mayane ma aha waajib maahe waa sunni maxaa yeelay sidaynoo iman doontaa dee dumarkii dhiigga lahaa iyo iska tagaan baa layidhi marka hadduu waajib yahay de way sugi lahaayeenoo waxloodhan sugay ilaa inta dhiiggu idinka go-an waman taraka awaafa alwadaaci lazimahu damun marka markaynu isku soconno kii muctamadka ah dee dhiiggii waajib buu noqonaya fii axadi lqowleyn wain nafarat ilxaa'idu gabadhii haddaba dhiigga caadada lahayd hadday iska baxdo bilaa wadaacin iyadoo aan dawaaful wadaaci samayn lam yalzamhaa damun iyadoo dhiig laguma leh waayo waa iskaga furan tahayo dee nebigu markii safiya radia allahu tacaala canha uu ogaaday inay xayday wuxuu faray an tansarifa bilaa wadaac inay iska socoto miyaanay xaydin waa kii zawjadiisa ku lahaa markuu ogaaday inay oo miyaanay caqra xala xaabisatun ahiy miyana xanibaysa mayna xanibaysaa yani ma ilaa intay xaydka ka baxaysaan dawaafka u sugaynaa markaasuu haddana alaysa qad taafat yowma naxri maalintii ciiddii horta ma awaaftay awaafulwadaa awaafulifaadihi way awaaftay idan fanfiri iska soco hadaa kol haddaa awaafulifaadihii samaysay waxba kan kale sugid ma leha iskaga tag markaa caadi weeyaan isagu waajib noqon maayo waajib ku noqon maaye iyada mustaxab ayuu yahay iska sugta hadday sugi karayso fiican tahay waa khayr uun ay sugayso laakiin waxba iyada waajib kuma aha ayb wuxuu yidhi waidaa faraga min alwadaaci qofku haddaba marka uu dhammaysto awaafulwadaaca markuu dhammaysto waqafa fi lmultazam wuxuu istaagayaa meesha multazamka la yidhaahdo bayna alrukni waalbaab ee u dhaxaysa xajarulaswadka ruknigiisa iyo albaabka kacbada waa in yaroo waxoogaayo wey halkaa halka udhaxaysaa waxaa la ihahdaa multazam iltizaamku waa dee ku dheganaantii marka waa meeshii lagu dhegayey ee lagu ducaysanayayo waad arki haddaad imika fiiriso meelaha mar tifyadaad ka eegto waad arki iyagoo dadku bogga iyo baabacooyinka iyo saa ugu nabaya oo gacmaha fidinaya oo ilaahay subxaana wa tacaala ku baryay halka albaabka kacbada iyo iyo xajarulaswadka udhaxaysa halkaasaa multazam la yidhaahdo haddaba meeshaa multazamka ee bayna arukni walmaqaam labadaa udhaxeeya ayuu istaag ayuu markaa iltizaamayaayo joogsanayaayo waliba de inuu iltizaamo ayaaba fiican bay leeyihin culamaduyo uu sidaa markaa u qabsado isagoo gacmihiisana kor u taagay oo yani kacbada saa u qabadsiinay kadib markaa deweye ducowey marka uu ducaynay wayaquulu wuxuu odhan allahuma albaytu baytuka walcabdu cabduka wabnu cabdika wabnu amatik xamaltanii calaa maa sakharta lii min khalqik xataa sayartanii fii bilaadik wabalagtanii binicmatika xataa acantanii calaa qadaai manaasikik fain kunta radiita canii fasdad canii ridaa wailaa famina alaan ama famuna alaan qabla an tan'a can beytika daari hada awaanu siraafi in adinta lii hayra mustabdilin bika walaa bibeytika walaa raaqibin canka walaa can beytik allahuma faasxibni alcaafiyata fii badanii walcismata fii diinii waaxsin munqalabii warsuqnii aacataka maa abqaytanii wajmac lii khayra addunya walaakhira inaka calaa kuli shayin qadiir ducadan imaam shaafici raximah llahu tacaala hadalkiisii weeyaan isagaa jeclaystay marka de culamadu mararka qaarkood dadka ducay duco markaa jaamicahoo fiicanoo meesha u munaasiba ayay eh, u ururiyeen waayo qof waliba ducadii ma curin karayo marka wuxuu yihi allaahuma albeytu beytuka allahayow beytkani waa kacbadaani walcabdu cabduka addoonkan meesha taagan isaga is sheegaya addoonkaagii wabnu cabdika addoonkaagiibaa dhalay wabnu amatika addoontaadiibaa dhashay xamaltanii calaa maa sakarta lii min khalqig waxaad igu soo qaaday wixii aad ii sakirtay ee adiga khalqigaaga ah hadday diyaarad tahay iyo gaariya haddii dooni tahayba xataa sayartanii fii bilaadika ilaa iyo aad idhex keentood soo gaadhsiisay ood i keentay beledkaa iyo xaraamka ah wabalagtanii aad i gaadhsiisay binicmatika adiga galladada igu gaadhsiisay ayaad igu gaadhsiisay xataa acantanii ilaa adi kaalmaysay calaa qadaai in aan guto acmaashaadii xajka eh, fain kunta radiita canii allahyow hadii aad iga raali tahay fasdad canii ridan raalli ahaansho sii maarata sii kols aada iga sii raalli noqo wailaa haddii kale famuna alaana sidaa waa loo dabdin karaa imikaba allahyow igu galladaysa imikada haddaanad hore iga raalli noqonin ama wailaa famin alan haddii kalena imikaba saasuma ila noqonaysa qabla an tan'a an beytika daari inta gurigaygii iyo meesha aan degayaa aanay kacbadaada ka fogaan imika allah yoga raalli aho haadaa awaanu nصiraafi waa waktigii aan laabanayey in adinta li haddaad ii ogolaata weeyi waktigii aan baxayo hayra mustabdilin bika anigoon bedel kaa raadsanaynin walaa bibeytika beytkaagana bedel aan ka raadsanaynin oo aan waxa weeyaan wax kale ku doorsanaynin walaa raagibin canka aan adiga xaggaaga kaa jeedsanan oo aan ku nacaynin walaa can beytika kacbadaadana aan ka nacaynin allahuma faasxibni alcaafiyata ilaahu waxaad i raacisaa badbaado iyo caafimaad qab fii badani xagga jirhka ah walcusmata badbaadiyo nabadgelyo iyo ilaa dhowrsanaan fii diinii xagga diintayda wa axsin munqalabi laabashadayda wanaaji warsuqnii aacataka aacadaada igu arsaaq maa abqaytanii inta aad i noolayso wajmac lii khayra adunyaa waalaakhira khayr adduuniya ku aakhiraba isukay raaci inaka calaa kuli shayin qadiirun wax walba waad awoodda intaas iyo de kale ilahay uu ku ihahdaba wamaa qaala ajzahu bushaaficiy wixii kale u ihahdana waa xasan waa wax wanaagsan wey uma yusalii cala nabiyi sala allahu alayhi waala ala slam markaa kadib ayuu markaa ku saliyayaayo dee kol hadduu ilaahay beriyey nebigana calayhi salaatu wasalaam in la xuso lagu saliyo iyaduna khayr kale weeyi baabu ifat cumra halkaa waxaa inoogu dhan ifadii xajka cumradiiyo sifadeedii wuxuu i idaa araada cumraa axrama min almiiqaat cumradii marka uu qofku cumradii doono da wuxuu ka soo xidhanayaa halkii loogu talagalay de miiqaadka ahayd hadduu wadankiisii kasoo safray fain kaana min ahli makata reer maka hadduu yahay kharaja ilaa adna alxilli maka dhexdeeda lagama xidho cumrada intaa xajka way kaga duwanta xajka xataa ahlu makata min maka inagii xadiidka kusoo maraynayo xataa dadkii reer maka ahaa dee makay ka xidhanayeen laakiin cumrada waatii laynasoo martaye de waxa weya waa laga baxay kharaja ilaa adna alxilli markaa xaramka markuu ka baxo dhulka xilliga xilligu waa wixii xaramka aan ahayn ee ugaadhiisu ay xalaasha ahayd halka ugu soo dhow ayuu de inuu markaa u baxaya halka ugu soo dhow maaha sunnuhu laakiin de waa inta waajibku kaaga dhacayo halka ugu soo dhow inaad tagto ayaa waajibku kaaga dhacaya wey laakiin xagga afdaliyada waxa ugu afdalsan halkii nabigu ka soo xidho oo jecraanaa ah. ama jecraana labadaba waa loo oo iyadu xaggan daaif soo xigta lix farsak bay maka u jirtaa bay jireen de waagii hore imka waa kasii dhowdahay ila iminka makadiiba weynaatee markaa jicraana oo lix farsak u jirta farsakyana waa saddex mayl marka waxaa halkaa ka soo baxaya sideed iyo toban mayl soo ma sideed iyo toban mayl bay markaa u jirtaa marka xoogaa bay u jirta halkaasaa afdala haddii markaa oo nabigaa ka soo xidhay calayhi salaatu wasalaam hadii taasi ay kuu suuroobi waydo oo qofku uu markaa ay kuba fogaato waa sida badan dadku say sameeyaane wuxuu ka soo xidhanayaa halkanuu sheekhu yidhio adna al wlafdalu buu ku yidhi sida afdalkii an yuxrima waa inuu ka min atanciim waa qofkii aanay u suuroobin jiciraana tanciim inuu kasoo idho tanciimna de ku dhex taalaaba masjidu caaisha la yidhaahdaa waa un xaramka kabalkiisa dhinaciisa uun weey hal farsak bay ku sheegaan iyada waa saddex mayl bay daberigi hore u jirtay imika laakiin maka dhexdeeda wey in markaa tanciim laga soo xidho le waalkii nabigu alay sala slam caaisha u dira ayaa kusoo xigaya xagga afdaliyada haddii aanay taasi markaa taa aanad dooranina xudaybiya oo xagga jiddaa tan iyad waa waqooyiga tanciim waa xudaybiyana waa agga bariga bari waqooyi iyada lafteedu wey inuu markaa xaggaas uu ka soo xidh cafwan bari ma galbeed agga jidda <laughs> marka maka la jooga jidide waa galbeed bariga waxaa xigta tii hore sheerjeclaana daaif baa xaggan bariga xigta xudaybiyana tanciim bay kasii dambaynaysaayo iyada waxa markaa loo jeclaystay dee waa halkii nabigu calayhi salaatu wasalaam markii sulxulxudaybiya a garanaysa ille nebigu cumri u socday xaggii uu ka soo gelaya xaramkay ahay marka xaggaa uu niyeystaa inuu ka soo galo ayay iyadana culammadu afdaliyad intaa uga dhigeenoo ay yidhaahdeen tanciim bay kusii xigaysa wuxuu yidhi fain axrama bihaa maka dhexdeeda hadduu ka xidho qofkii cumrada u socd ree maka aha ama dee maka uu joogi ila adaad xajkii tagto wii mar haddaad maka joogto ree makaa ta ood si saxa markii hore ku timi fain axrama bihaa hadduu si xurmka xidho le maka ka xidho xajkii ama ka xidho cumradii walam yakruj aanu bixinna ilaa adna alxilli dhulkii xalaasha ahaa aanu uba bixin be xarabkii intuu ka xidho uunuu kacbadii iska galu dawaafo fafiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay laa yujziuhu taasi ku filaan mayso oo cumradiisii sidaa kaga dhiciba maysaba ka gudiba mayso waa inuu baxo markaa awaafkiisan iyo wiiisan uu soo celin doonaa horta waa inuu baxo markuu baxo kadib uu intii kusoo celiyo maxaa dee xajku wuxuu lahaa jamcun bayna alxarami waalxilli xaramki iyo xilligaa la jamcin jiray oo carafo markaad u baxayso carafi xaggay ku taalla xaramkii way ka baxsantaha xaj bilaa carafihi miyuu ansaxaya xaj bilaa carafihi ansixi maayo marka cumradiina sidii xajkuba uu ugu baahnaa in la jamciyo xilligii iyo xaramkii ayay cumradiina ugu baahan tahay xilligii iyo xaramkii marka adaad xilligii u bixin de wuxuu noqonaya xaj bila carafa oo kale noqonay asixi maayo buu leey muctamadku laakiin wahaani ka labaad yujziuhu wuu gudayaa wa calayhi damu ninkan dhiigun baa lagu leeyahay maxaa yeelay arrintu waa aggii ixraamkii une halkii inuu kasoo xidha maal ka soo hada kulu maa fi amri marka qof miiqaadkiisii ka tegay buu noqonaya qof xarab maaratay rugni ka maqan ma aha halkii uu ka soo xarman lahaa meel aan ahayn buu ka xarmaday markaa sida saxdaa ah, muctamadkaa way ka gudaysaa wa calayhi damu dhiig unbaa lagu leeyahay waa haddaanu awaafka ka horbixin haddii markuu xidhay uu baxay oo xaramkii ka baxo isagoo xarmanba uu haddana soo noqdu awaafkii iyo yimaado iyadana dhiiggii waa ka dhacaya uma yatuufu qofku haddaba markuu xarmado kadib rukni labaad bay leedahay cumradiiyo waa awaaf ruknigii kooaad ixraam ku ahaa wayascaa haddana wuu saci markuu awaafkii ka baxo wayaxliqu wuu tima xiiran ama gaabini waqad xada saasuu ku xalaaloobay iyadu gebigeeduba intaa weeyi baabu fardi lxaji walcumrati wa sunatihima wa sunanihima nusakda qaarna furuud bay qorayaan waata daarminhaaj oo kale baabu fardi lxaji halkan waxaa laga waramayaa xajka furuudiisii wey waa mufrad mudaaf limacrif maxaa arkaan u ah? cumradase maxaa arkaan u ah maxaa xajka waajibaad u ah cumradase waajibaad maleedah iyo maxaa mid walba sunna u ah? wuxuu ku yidhi waa arkaanu lxaji xajka arkaantiisu waa afar waaya alxraamu de waa inu horta qofka xidho xidhashadii wlwuquufu carafa wاawaafu awaafu ifaadihi wsacyu iyo sacyigii afartaa weeyaan buu arkaantiisu waxaad ku daraysaa wاlxalqu cala lmuctamedi iyadana ku daraysaayo de tima xiiradki de kaama dhacay isaguna haddii aanad maarata dhiig kuma kabaysid maashii aad tagtaba waa inaad ku tima xiirato wa waajibaatuhu waajibaadkiisuna alxraamu fi lmiiqaati waa in halkii loogu taagalay laga soo xidho xidhashadu sideeda waa u laakiin inaad xidhashada booskeedii aad la tagtaa waajib weeyaane rukni maaha waajib iyo ruknina farqiga udhexeeya isagaa inoo sheegi doona wramyu waxaa kale oo waajiba ramyigii dhagax tuurashadii ayaa iyaduna waajib ah yoomu naxriga iyo saddexdii maalmoode ka dambeeyeyba iyaduna waajib weeyaano lagama tegi karo wlwuquufu bicarafata ila leyli fii axadi qowleyn carafe in la taagnaado ilaa cadeedu ay ka dhacayso oo aan laga bixin qoraxda oon dhicin ayaa iyaduna waajiba labada qowlee masalada ku jira mid ahaani sida uu leeyahay laakiin muctamidka hore nuusoo sheegnay waa inuu iska sunno yahay wlmabiitu bimusdalifati musdalifa in loo hoydo ah, maarata habeenkeeda fii axadi qowleyn labadii qowlee ku jira iyadana saddexiyabaa baynu ka dhignaye mid ahaan waana kii muctamadka ahaa waynu soo sheegnay wlmabiitu layaaliya minan habeenadii mina loo hoyanayey in halkaa iyadana loo hoydo fii axadi alqowleyni labada qowle iyagana ku jiro soo aragnay mid ahaan weeyi ayaa waajib ka dhigay waana kii muctamadka ah wlxalqu xalqigiibaa isna waajiba buu yidhi fii axadi alqowleyni labada qowlee ku jira mid ahaan oo dee qowlkii lahaa waa nusuk marka lagu socdo waajib way noqonaysa haddaynu laa musugba maahana dee waxba noqon mayso marka hadda markay waajib noqoto rukni unbaabay noqonaysa sababtoo ah timaxirashadii dee lagama tegi karo wax bedel ka noqon karaa ma jira saynu arkito oo rukniga sifadii tilmaantiisaana sidaas wa awaafulwadaaci awaafulwadaaci baa isaguna waajiba fii axadi alqowleyn labada qowlee kusugan mid ahaani siduu yahay waana ka muctamadkaah waynu soo aragnay wasunanuhu sunayaashiisu alquslu maydhawaa usligii maata jirmaydhigii de qubaysigii meelihii aynu soo aragnay waawaafu lquduumi awaafkii imaatinka waramalu guclayntii yaray ama degdegii walidibaacu fi awaafi wasacyi in qofku uu jeeni qaarto awaafulquduumkii ama wixii lamidka ah iyo sacyigiibaa ka dambaynayey walistilaamu taabashadii xajar swadka wataqbiiru dhunkashadiisii walirtiqaau cala safa safa in la fuulo oo waxoogaa la yar koro waqiila inahu waajib waaba waajibna waa la yidhi si loo hubsado inaad markaa marwe iyo safar intii udhexaysay aanad waxba ka tegin waaba waajibna waa la yidhi laakiin sida muctamadkaa yani waa waajib hadii la yhahdo shari buu noqonaya sacyiga asixi ah, maayo buu noqonay sida muctamadkaa iska mustaxab wlmabiitu bimina in la baryo laylaa carafata habeenka carafa lagu sii socdo ee maarata loo sii dhawaanayo habeenkii sideedaad habeenkii sagaalaad wey wlwuquufu markii markaa musdalifo la yimaado in mashcarulxaraamka salaada subax kadib la tago oo halkaa lagu maarataagnaada ilaa inta waagu cadaanayo ilaa inta dhulku cadaanayo wlkhuabu khubadii afarta ahaa waladkaaru adkaartii faraha badnayaanu soo aragnay walisraacu fii mawdic israac meeshii degdeg hla degdega la yii degdegeedii wlmashu fii mawdic lmashi meeshii aayar halla socda layihi aayar socodkeedii wa afcaalu cumrati buu ku yihi cumrada afcaasheedu kulluha arkaanun iyada dhammaanteedba waa arkaan buu yii ila alxalqa xalqiga mooyaane isaga dee khilaaf baa ku jira sida muctamadkiina waa inuu markaa de isaguna uu ka mid yahay acmaasheediio isaguna uu rukni noqonayo marka ila alxalqa ay faina fiihi khilaafan wey isaga khilaaf baa ku jire laakiin inta kale ixraamkeedii iyo tawaafkeedii iyo sacyigeedii intuba arkaan wey marka waajibaadba malahaba may waajibaad iyaduna way leedahay laakiin sheekhu acmaashii halka imika sifada uu kusoo sheegay ayuunbaad moodaa inuu tilmaamayo wailaa de waajibaadkeedii waxaa kamid ah alixraamu min almiiqaat waajibaadkeeduu kamid yahay waajibaadkeedii waxaa ka mid noqonaya awaaf alwadaac qofkii dibadda ka yimid haddaynu idhahno mustaqil maha awaaf alwadaacu markaa kuwaasina iyadana waajibaadkeedii ayay noqonaya haddaba maxay ku kala duwan yihin rukniga iyo sunnaha garanaya waman taraka ruknan qofkii rukni ka taga lam yaxil la xalaaloobi maayo min ixraamihi ixraamkiisii ka wada xalaaloobi maayo taxallul taama xataa yatiya bihi ilaa iyo uu la yimaado markaasunbuu taxalulkiisu marka culamadu markay leeyihin xalqigu waa rukni dee waxay leeyihin sifadaasaa laga helay oo marka tima xiiradkii dhiman yahay dee xalaalowaagi ma dhamaystirna ilaa aad timihii xiirato oo dad maxduuraadkii la imanaya fidyadii wax dhacayana ma aha oo wax kale u bedel ka noqonaya tibaxiiradka taasina waa sifada rukniga ruknigu waa wax aan dhacayn ilaa aad la timaadana aanu markaa xajkaagi exraamkaagi aanad ka taxalulaynin marka laga reebo da qof bicarafo isagu hadduu ku dhaafo isaga lama iman kartid wax kalea loogu bedelaya say noo iman doonta marka ruknigii laga tegay haduu carafo yahay dee fawaad baabulfawaad bay gelaysa haddaanu carafo ahayna wataa sifadiisiyo laa yaxilu min ixraamihi xataa yatiya bi waman taraka waajiban laakiin kuwa aynu waa waajibaad in qofkii waajib kamida ka taga lazimahu damun dhiig baa ku waajibaya aarkii ibn cabaas radi taala canhu iyadoo loo cuskanayo man nasiya min nusukihi shay-an w tarakahu falyuriq daman culamaduna saasay wada qaateen jamaahiirtooda waman taraka sunatan qofkii wax sunaa ka taga lam yalzamhu shay wax isaga ku waajibayaa maba jiraan dhiigna ku waajibi maayo la kaalina la ohan maayo baab alfawaati wlsaar waxaa sheekhu raxmatullaahi aleyh xajkii ugu dambaysiiyey baabka ah qofkii xajku seegay ama la xidhay alfawaat waa seegitaankii ama dhaafidii xajku uu ku dhaafi iyo ixsaar oo ah xabisaadii qofkii la xabiso oo loo diido inuu xaramkiiba gaadho ama acmaashu dhammaystirto wuxuu ku bilaabay fawaadkiiyo wuxuu ku yidhi waman faatahu lwuquufu qofkii haddaba wuquufku uu seego wuquufku qofkii uu dhaafo bicarafata carafa istaaggii la istaagay qofku dhaafo xataa alaca alfajru ilaa iyo waagii uu beriyey yowma naxri maalintii yowma naxriga ahayd ciiddii maaragtay ciidulaضxada maalinteedii haddii waagi uu beriyo faqad faatahu xaju sayn hore usoo aragna ninkaasi waa ninuu xajkii dhaafay arintaasina waa bilijmaaci baa la yidhi maxaa nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi alxaju carafa xajku weeyi sidoo kale dee xadiidkii aynu soo arkaynay waa kii nabigu lahaa alay man sallaa salaatana wa kaana qad waqafa qabla dalika bicarafata saacata min leyli aw nahaar markaa dee waxaa markaa halkaa ku cad in qofkii taas fawaadkii ku dhacayo qofka de carafa soo istaagin xajkiisii inaanu nusugiisii inaanu dhammaanin haddaba wuxuu yidhi waxbaa lagu yeelanayaa qofki maxaa lagu yeelanayaa arrimo dhowra qofkii hadii carafi ay dhaafto isagoon istaagin xajna uu u xidhnaa maxaa lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay arimahan dhowrka ah ee sheekhu raxmatullaahi caleyh halkan uu kaga hadla muxuu yidhi wuxuu yidhi wataxallala waa arrinkii koobaad wataxallala horta qofkani wuxuu ku xalaaloobi biafcaali cumrati acmaashii cumrada ayuu ku halaaloobi waxa soo gaadhay umadii iyadoo markaa ciiddii lagu jiro ayaadba ka soo istaagtay haye wuquufkii waa goorma shalaybu habaalo oo dadkii aggay joogaan dadkii milay hadda joogaan dhagaxay tuuranayaan saaka tiradaa kaa khaldanta xunbaa kaasi noqday ama dawaado lagu xabisay oo waxba ayoo muda iyo waxba ayoo saxmaday iyo waxbaad gasho soo gaari weyday balkaas taadhooyinkiibaa lagaaga tegaya minaa lagaaga tegay hadii la doono caami baa tahay waba kuma baxsana carafa laga soo noqday haddii habeennimada waa in habeennimada gaadiinta lagu saaro aad carabto de lagaa gaadhsiiyo in haddii kale hawlaan adag baa ku qabsanaya haddaba waxa qofkaa ku waajibaya inuu xalaaloobo oo looma ogola inuu xajkii u sii xidhnaado ilaa sanadka soo socda uu yidhaahdo waan iska xidhnaanaya saas isaga xarmanaanayaayo xajka dambaan sanadka dambaan la sugaya halkaasunbaan ku-xidhantaa kaa labeyk allahuma labeykbaan sii hayn maxaa yeeley waxaa leey waqtigii xajku u dhammaaday alxaju ashhurun macluumaat khalaas maafi xaj aanad hadda gaadhin waan u xarmaraanay xajka sanadka dambe la xidhanay lama gaadhin marka taxalulkani cinda shaaficiya waajibun weeyi ma ogolayn xarmashada uu qofku baaqi ku sii ahaado maxaa daba lagu xalaaloobayaa biafcaali cumra afcaashan cumrada ayaa lagu xalaaloobayaa sidii dee ninkii cumar bn khaaab radia allahu tacaala canhu u yimi habaar bn lswad cumar bn khaaab buu u yimi yowmunaxrigiibuu soo istaagay ciiddiibuu soo istaagay markaasuu yihi yaa amiir almuminiin akhtana alcadad tiradii baana seegtay buu yii maantum baanu carafe anagu ku wadno kusoanu kusoo beegno laakiin dee waaba idinkan ciidayo akhطأna اcadad ya amiir اlmuminiin tiradii baa naga khaldantay wakunaa nadunu ana hada اlyawma ywm caraf maantaan anagu carafe wahaysa cumar markaa wuxuu ku yihi radi allahu tacaala canhu idhab ilaa makata faطuf bilbeyti anta waman macaka wascaw bayna asafa wاlmarwati wanxaruu hadyan in kaana macakum uma xliquu aw qasiruu uma irjicuu war orodoonba kawdaad minuuda ugu yimid marka wuxuu dhaadhaco minad maka tag kacbada dawaaf sacyina timahana xiiro noqdanoo halkaa ka tag maca salaam sanadka dambe noo ahaato wuu soo socdaa taasi waa axkaamta soo socota waaya saxaabaduna ridwaan ullaahi calayhim wada joogeenoo cidna kuma inkirin cumar bin khataab radi allahu tacaala canhu fatwadaa oo o fatwaday habaar ibn اswad acmaasha cumradu waa maxay wahiya awaafu wsacyu walxalqu dee waa acmaasha cumradaad garanaysa waa awaafki iyo sacyigi iyo xalqigii waa kaa cumar radi allahu tacaala canhu u diray cumro miyay u noqonaysaa cumrona uma noqonaysa baa la yidha wuu ku xalaaloobayaa waa un lagu xalaaloobayaa saasuu sheeku kuu leeyah wataxalala biafcaali cumra kuma odhanin wataxalala bicumra kuma odhan e waa biafcaali cumra afcaashii cumra muctamirku uu samayn jiray buu samaynayaa si uu u xalaaloobo laakiin cumratulislaamkii taa kaga dhici mayso waayo haddii xataa uu qaarin ahaayo cumro iyo xaj ay u xidhnaayeen isku jiraan xajkuunbay la socotaa kole aduu xajkii ku seegay iyadiina fawaadkaasi uu ku dhacay waayo taabic bay u ahayd xajka intaa garanay waa qodobka koobaad wuxuu yihi laba wa calayhi alqada ninkan isagaa qallaa lagu leeyo ku waajibay qalle ayaa ku waajibay weliba qalahaasi waa fawran degdeg wey waa sanadka soo socda cumar radi allahu tacala canhu habaar ibn aswad wuxuu ku yidhi faidaa kaana caamu qaabilin ama caama qaabilin sanadka soo socota markay tahay faxujuu soo ajiya sanadka daba soo marka qadaa baa meeshii waajibaya qadaagaasina waa fawri waa degdeg saddex wadamu tamatuci dhiiggii mutamatica laga qaadi jiray waa neef arya ayaa isaguna waajibaya markaa ninkaa maxaa ku dhacay taxalul baa ku qallana wuu ku waajibay dhiigna wuu ku waajibay oo de waa kii aynu imanka arkayna isagoo cumarle maaratay lakin alkaa hore wuxu wanxaru hadyan in kaana macakum faidaa kaana caamu qaabil faxajuu wahdu soo xajiya oo hadyina soo kaxeey hadyina keen faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaami fi اlxaji wa sabcati idaa rajaca bu waa tii markaa cumar qofkii aan maaragtay helin saddex maalmood buu xajka ku soomi doonaa toddobana markuu laabto dee markaa waa tii tamatuca soo ayaa qofkan ku waajibayo axkaamtii tamatuca ayuu yeelanaya dhiiggiisu dhiiggaa goorbuu gowracayaa wuxuu yihi musanifku fil xaali hadda sanadka damba markuu soo ajiye maaha imika markan acmaashan cumradana samey ayuu maaragtay hadyigana haddaa laga rabaa bu oo wuxuu uga qiyaas qaadanayaa muxsarka inoo soo socda lagu alaaloobaya si alaal isagoon akii isagoon ajin bu alaaloobaya markaa muxsarkiiba uga qiyaas qaato filaal bu waqiila waxaa la yidhi yajibu damu fi lqadaai mayane dhiigu waajibi maayo hadda marka uu qalaha soo xidho markaasaa dhiigu waajibaya qiilkanaa muctamada isagaas maaratay xoog badan maxaa yeeley cumar khataab radi allahu tacala canhu de aarkiisii faxujuu wahduu faida kaana caamu qaabilin macaama qaabil sanadka soo socdo markay tahay faxujuu wahdu soo xajiya oo hadyina keena marka aahirka maarata aharku waa in hadyigaasi uu qallaha la soconaya markaa qiilkan ayaa muctamad noqonaya halkaa waa qofkii carafi dhaaftay ee dadkii carafe istaageen isagoon isagu istaagin su-aashu waxay tahay dadkoo dhami hadday qaldameen ka warran oo maalin aan carafo ayn la istaagay oo tiraduba qaldantay iyadoo maalan bishii baa la arki waayey deetana tii horaa soddon la buuxiyey habeenkii dambaa la arkayoo deetana de khalaas kowba habeenkii la xisaabi deetana xaqiiq ahaana habeenkii horay bilatay laakiin lama arag oo may arag goormay markaa carafo ku beegayaan maalinta tobnaad dee maalinta sagaalaadna way ahayd iyagoo maalintii tobnaad taagan ayay markhaati yimaadeen war waa idin sideen annagaa degan halkan degan bisha waxaanu aragnay khamiistii idinkuna jimci baad ka soo bilowdeen ma ka soo bilowdeen khamiistii baanu aragnay nimal lagu kalsoonaan karaan arrintii ka markhaati kacay inay khamiistii arkeen bisha talaa ku caddaatay soo maaha xujayda taagan wuxuu ku yihi musanifku uu ka jawaabay wain akhtaa naasu dadku hadday gafaan ku khaldamaan filcadadi tiradii hadday gafaan fa waqafuu fii ayri yowmi carafa maalintii carafa maalintii ka dambaysay isagu wuxu maalin aan ahayne laakiin maalintaasi waa inay tahay tii ku xigtay tu kalema yeelayno fa waqafuu ay istaagaan fii kayri yowmi carafata maalintii carafa midaan ahayne ah tii ka dambaysay oo tobnaadkiia ajzaahum daalika arintaasi way ku filan tahay hadday ummadii o dhan arrintaasi ku dhacdo oo iyadoo xujaydu ay badan yihiin oo jamicii faraha badnaa badnaayde sanadba xajihi jiray la yahay haddii arintaasi ay dhacday kaga filan oo dee xadiis baaba ahaa carafatu yowma tucarifuun carafadiinu waa maalinta aada maaragtay waxa weyaan carrafaysanaysaan ood markaa carafe istaagaysaan waxaa kale oo culammadu ay halkan u cuskadeen xadiidka dee maaratay riwaayad alfitru yowma tuftiruun waladxa yowma tudaxuun ciidul-adxadu waa maalintaad odxiyaysanaysaan marka imika dadkaasi goormay odxiyaysan doonaan maalinta koob iyo tobnaade isma ogeen marka maadaama maalintii koob iy tobnaad yoma adxadoodii ay noqotay dee maalintii tobnaadna waay noqonaysaa carafadoodii ila way isku xigaan labada maalmood carafo iyo yomaladxa way isku xigaan marka haddii nabigu yidhi adxadiinu waa maalintaad u qaadataan inay odxadii idin tahay aada odxiyaysataan ee ummadii haddii saa wada saas ay ugu dhacdo taasuba adxo noqonaysa dee tii ka u noqonaysa markaa halkaas ayay ku badbaadeen ولأن في إلزاamهم كuلiهم القضاء مaشhaقaة شhadيidة malaayiinkii haddaad tiradaha soo qaleeyaan xajki wuu seegay ood baawalfawaad ku xambaarto baawalfawaad haddaad geysoo tiraahdo iyagoo laba milyan iyo saddex milyan iyo afar milyan baa soo xajiya baa lagu ohanaya labadii milyan haddaad tiraahdo waxaad istaagtaan carrafo maalintii tobnaad xaj baa la dhammaantiin sanadka dambe waad soo wada qalaysaan damiyay soo wada qalayn karaan waa marka waxaa la yidhi taasi iguma kalifaya umadde halkaasunbaa u noqonaysa caraf fa in waqaca daalika arrintu hadday ku dhacdo linafarin koox sanadka haddii musiiba intay dhacdo dad badaniba aanay soo xajiyin tiro yaroo kooban baaba soo xajidayoo boqol qof iyo konton qof iyo wax lamida tiro iska kooban oo sidii caadadii xajka lagu yaqaanay aan ahayn deetana markaasay istaageen maalin aan maalintii lahayn maalintii tobnaad bay istaageen lam yujzihim kuwaas iyaga waa le waa koobantihiin iska soo aleeya carafadii waa seegteene soo qaleeyaa la iyaga oo qaacidadii baa lagu socodsiinaya asalka ahayd oo dee carafina maarata maalinta ah marka haddaynu kuwaas saa ku ambaarno de fawaad baa ku dhacay wa calayhim alqadaa kamaa wasaftu de way iska dhh tegayaanoo dee cumray ku xalaaloobayaanoo de fawaad ayaa dadkaa ku dhacaye axkaamtii fawaadka ayay qoladaasi la imanayaan waay halkaa wuxuu kaga baxay fawaadka ixsaarkii ba laga gelaya wuxuu ku yidhi waman axsarahu qofka uu ka hor istaago caduun adu hadduu xaramkii ka hor istaago wa huwa muxrimun isaga oo xarman walam yakun lahu aan lahayn ariiqun hayruhu waddo aan taa ahayn dabaxa hadyan hadyi buu qali wa waanu xalaaloobi dadkii xajka laga hor istaagay baa halkan imka lanooga gelaya waa dhowr nooc qof cadow ka hor istaagay ama askartii sacuudiguba ay xabistay oo ruksadii iyo wax laga waayey wixii ay tasriixa odhanayeen iyo tii laga waayay cadowgani ama musl ha noqda ama gaal ha noqda cadow markaad aragto gaalun hamoodi askartii waxaan maaragtay meesha joogta ee dadka qaqabanaysay ama bilaa iqaamad baa tahay ama bilaa tasriix baa tahay ama halkan ko halkan soo gelay hadaba haday kugu dhagaan oo laguu diido carafe inta dadka seejiyaan waxay sameynayaan way ku qabanayaan halkaasay kugu hayanayaan inta carafi dhammaanayso kolkay carafi <laughs> dhamaataa lagu sii daynaya halkee tegi markaa haddaba kaasi waxa weya waa muxsar bicado cadow baa kaa xabisay waxaa kaloo inoo jiraya muxsar bimarad mid uu xabisay xanuun oo xanuun u tegi kari waaye xajkii u soo gudan kari waaye waxaa kale oo isaguna imanaya dad kale oo dad xaq ku ay iyagana ka hor istaagayaan baa jiro aynu arki doonnooo mulxaquuna bilmuxsani bilcaduwi la ilxaaqinayo dadka cadowga lagu ixsaariyo sidaynu arki doono haddaba wuxuu ku bilaabay kii cadowga u haleelay kaa cadowgu haleelay isagoo muxrimahee loo diiday inuu ama carafo gaadho ama awaafkiiba laga hor joogsaday ama makaba loo diiday inuu galo hadduu waddo kale helayo de waajib bay ku tahay uu kaga gaari karaya carafo haddaanu waddo kaleba hayn oo iswada mid yihiin meel la qabanayo ama eh, dee laguma dhegaba way ku xabisayaan imika ad gaari shabay kugu ridayaan halkeed markaa eh, ama jeel baa ku dhigayaan halkeed dariiq kale ka raadi kii sidaas ku dhacdo en ariiq kal meel kaloo marana haysan waxa weeye waxa u banaan isaga waajib kuma ahee inuu xalaaloobo jaaza lahu taxalul weyaan isaga inuu xalaaloobo marka muxuu ku xalaaloobayaa hadyi buu qalayaa biniyati taxalul neef buu qalaya hadduu hayo wey wuxuu niyeysanaya markaa xalaalow markuu neefkii qalo isagoo niyeysan xalaalow ayuu haddana timaha xiiranaya markuu timihii xiirto saasuu markaa ku xaraamoobay waa tii nabiga alayhi salatu wasalaam iyo saxaabadiisa ku dhacday de yowm alxudaybiya ee ay ku soo degtay fain uxsirtum fama staysara min alhadyi marka hadyigii ay aayaddu waajibisay nabiguna alayhi salaatu wasalaam waa kii ku qala ay saxaabadu ku dhiiran waayeen marka hadyi baa lagu xalaaloobaya iyo timaxiira quumuu fanxaruu uma axliquu buu yihi nabigu alayh isalaatu wasalaam waar kacoo gowraca kadibna tima xiirta marka waxaa horeynaya xalqigaa horeynaya waxaa horeynaya ujeeda naxri gawracaa horeynaya fain lam yakun macahu hadyun qofku haddaan haddaba hadyiba wadan isna waxma wato meeshana xoola wa ku iib ama lacag uu ku iibsado ma haysto ama de meeshan meel xoole lagu iibiyeba maaha ama de jeelkaasaaba lagu tuuray halku markaa fafiihi qowlaani laba qowl baa meeshan ku sugan axaduhumaa labada qowl midi wuxuu leeyahay laa badela lilhadyi hadyigaasi bedelba male kol hadduu hadyigii qofkan seegay hadyigii haddaan hadyigii haynin bedel ma laha muxuu yeelayaa dibbay inooga iman wathaani qowlka labaad wuxuu leeyahay waa kii muctamadka ahaaye ana lahu badalan waa inuu bedel leeyay markaa kaa hore wuxuu leeyay ma laho dee soo aroorin aayaddu hadyu bay sheegtay nebiguna inxaruu uma xliquun buu yihi bedel lama sheegin buu kaa hore kan dambena wuxuu leeya lahu bedel bedel buu leeyay baabulqiyaas buu gelinayaayo dee dhiigagii kale shareecadu maarata kusoo aroorayba qaar badan baa bedel lahaa kii tamatuc waa kii bedelka lahaa neefkii saydka jazaa-u saydkii waa kii bedelka lahaa marka kana halkaasunbaa looga qiyaas qaadanayaa isaguna bedel buu yeelanayaa bedelkaasi waa maxay wahuwa sawm waa soom bedelkaasi soon buu noqonaya hadaba markuu soon noqdo soonkii noo nooc buu noqonaya wuxuu yidhi wa fiihi alaaatu aqwaalin saddex qowl baa ku sugan haddaba soonkani noocuu noqonayo axaduhaa midi wax weeye soomu tamatuci waa soonkii tamatuca markaa icaam ma raashin ma hadyigii haddaan hadyigii helinna fa siyaamu alaaati ayaamin fi lxaji wa sabcati waa tobankii maalmood markaa tobankii maalmood oo markaa saddexna intan uu xarman yahay uu soomayo toddobana ha dhowtoole weeyaan buu kaasi leeyahay sabcatan idaa rajaca weeyi waani ka markaakaas alii tamatuci uga qaas qaatay waani ka labaad wuxuu leey maya waa sawmulxalqi fidyatuladiyi soonkeedi imse maalmood mu aha saddex maalmood deetana waxaa la kala dooranayeyna saddexdaa maalmood iyo iyo dee raashinkii markaa lixda saac aha raashinkii aha lixda saac mxuaha saddexda saac ee lixda miskiin la kala siinayo ayuu kaasina noqonay wahaaliu ka saddexaad wahuwa aladharu kanaa muctamadkiiya sawmu tacdiili weeyi sawmu tacdiil baa waajibaya oo damu tacdiilin wa tartiibin weeyaan ama damu tartiibin wa tacdiil dhiig markaa ratiban oo maaragtay soonka lagu sargoyn isku sargoan an ku sargo-an raashinka tacdiilku ku kusargoynti marka waa raashin baa ka horreeyey wey ka markaa neefkii markaad weydo waxaad u gudbaysaa qiimihii neefka oo raashina raashinkiina haddaad weydo sida kaa qafiska ku jira inu sheegnay wuxuu u wareegayaa soon raashinkiibaa markaa la qiyaas inta mud ee uu noqonayo deetana intii mudo uu noqonaya baa lagu yeelanaya waaya sawmu tacdiil can kuli muddin yowma kaana markaa muctamadkiiya wa fii taxalulihi qabla an yasuuma fi axadi اlqowleyni aw qabla an yuhdiya fi lqowli اlaakhari qowlaan haddaba qofkan aynu nidhi soom lagu leeyahay goormuu xalaaloobaya sidoo kale kii aynu nidhi bedelba ma haddaynu hal qowlka hor ku soconayna bedelba male hadi baa ku waajibay hadigii haddaan hayna bedel male muxuu yeelayaa kaasina haddaanu hadyigii hayn odhana hadyigiina bedel male goormuu xalaaloobaya wuxuu ku yidhi wa fii taxalulihi xalaalogo qofkan xalaaloobayo qabla an yasuuma isagoon soomin intaanu weli soomin kan hadyiga waaye fii axadi lqowleyni markaynu ku soconno qowlkii soonka waajibinay wey ee bedel buu markaynu ku soconno qowlkii soonka soonka ka hor inuu xalaaloobayo waxa ku sugan khabarkii baad raadinaysaa qowlaanida xagga dambe dhacaysa wey qowlaani baa ku sugan goor buu xalaaloobayaa laba qowl baa ku sugan oo soonka ka hor buu xalaaloobi karaa iyo ma xalaaloobaya ilaa uu soonkii la yimaado kala ah aw qabla an yuhdiya xalaalowga uu xalaaloobayo intuu hadyi ka helayo kii hadi fi lqowl akhri waa qowlkii hore ee lahaa hadyigu bedel male isagana hadyigii isagoo aan weli hadyigii hel bedel malaba la dilayn man weligiiba hadyi buu sugayaa wey haddaba intaa uu hadyiga sugayo inuu iska sii xalaaloobayo isagoo weli hadyigii helin isagana qowlaani baa ku sugan cibaaradu isqabadsiin bay u baahantah markaa la qabsato wuxuu ku yihi wa fii taxaluli xalaalowga uu qabla an yasuuma inta aanu soomin fii axadi lqowleyni labadii qowlaynu imika soo marnay ee ku jiray hadyigu bedel ma leeyahay mid ahaan markaynu ku soconno oo kii bedel buu dee leeyahay ahaaye muctamadka aw qabla an yuhdiya ama inuu xalaaloobo inta aanu hadyi helin filqowli aakhari qowlkii kale ee isagu lahaa bedelba male hadyi buu weligii sugayaa inuu imika labada jeerba iska xalaaloobayo qowlaani laba qowl baa ku sugan oo qowlna uu leeyahay loo diray buu sugaya ama hadyi ha noqdo ama soon ha noqde qowlna uu leeyahay warhadii intuu gooru heli doono ilaahay baa ogi ninkan xraam kusii jir intaaso dhan lama ohan karo soonkii de waxa laga yaaba saddex boqoloo maalmood inuu noqdo intaasoo dhan maaragtay ku jir exraam ku jir lama ohan karee ha iska xalaaloobay muctamadku leeyahy muctamadku wuxuu leeyahay iminku iska xalaaloobay ka kale ee markaa muqaabilalmuctamadkuna wuxuu leeyahay mayana de alaalo waxbaa lagu alaaloobaya hadii la qalay lagu alaaloobay detna adana la timaxiirtay adu maaad ku timaxiiran neefma maad qalin wax ka bedelana maad samayne maxaad ku timaxiirataa buu leey meesha ku timaxiirataa ma yaalle timaha waa kuu yaallaan ilaa intaad ama hadyi ka helayso ama aad bedelkiioo soona la imanayso halkaana waxa inoogu dhan kii cadow hor istaagay hal xukun oo agga dambe ku sheegi doono ayuunbaa inoo dhiban wuxuu yidhi waman axsarahu maradu qofkii xanuun uu xabisay kaasi isagu lam yataxallal xalaaloobi maayo muxuu samaynayaa haddaa dee iska sugaya ilaa inta ilaahay faraj u furayo haddii markaa uu caafimaad u carafo ka gaari kara uu ka gaarhaya hadday carafi dhaaftana baabulfawaad buu gelaya baabkii baabulfawaad ahaa ayuu gelaya lam yataxalal markaa isagu xalaaloobi maayo waa hadii aanu markii hore shardi dhigan amaa hadduu shardi dhigtay waa yahay ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane qad sharada daalika inuu shardi sii dhigtay inuu xalaaloobo filixraam markuu xidhanayay ayuu wuxuu ilaahay ilaahayow haddaan ka gaari waayo halkaa aad igu xabistay ayuunbaan ku xalaaloobaya hadduu sidaa sii yidhi deetana xanuunkii uu ku cuslaado meel dhaafi kari waayo halkaasubuu ku xalaaloobaya oo nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhiiin adeertii ahayd dubaacata bintu zubayr dubaacata bintu zubayr ibn cabdilmualib wey zubayr bn cabdilmualib inantiisii wey waa markaa de nabiga in calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay tii rasuulka ilaahay xajkii baan doonayaa waxaanan isu arkaa qof xanuunsanaya inaan xanuunsanayaan isu arka tana wuxuu ku yidhi nabigu calayhi isalaatu wasalaam xujii washtariii iska xajiyo shardina dhigo fa ina laki calaa rabbiki ma shtarati rabbigaa waxaad ku leedahay wixii aad shardi dhigatay oo waxaad tidhaahdaa allaahuma mallaahuma maxillii xayu xabastani ilahu halkaan ku xalaaloobaya waa halkaad igu xabista un markaa de waa halkaa laga fahmaya haddii markaa shardigaa qofku uu dhigto inuu halkaan ku xalaaloobi loo daliishanaya labadaba kii aan shardiga dhigan inaan ualaaloobi adi kale hardi dhiga lama idhaahdeen kii shardiga dhigtayna inuu alaaloobi haddaba markuu shardigaa dhigtay isaga hadyina loogama baahna waxna loogama bahnalay waayo shardigiisii ku xalaaloobi hadyina uma baahna soonna uma baahna saasuu ku xalaaloobi iska soo noqonaya hadduu de maarata waa soo qaadaya isagii socon kari maayo amaalkiisaas ka joogi kaana halkaa ayuu musanifku ku dhaafay waxaa loo gudbayaa qolo kale oo maanic fi macna alixsaar ah ixsaarkii wax la macno ah alixsaar bilcadow ixsaarkii cadowga wax la micno ah laakiin a oo yani la maarata axkaam la noqonaya laakiin aan dee cadow ahayn ilan cadowgani qof wuxuu ahaa aan xaq kugula si kaa xanibay buu ahaay kuwani laakiin waa dad xaq kugalaba inay ku xabisaan waa ayo halkan sheekhu labu inooga sheegay laakiin qaar kalena way way jiraan wuxuu ihi wain axrama alcabdu addoonkii hadduu iska xarmado biayri idni mawlaahu sayidkiisi oon u fasixin lahu sayidkii waxaa u furan an yuxallilow inuu xalaaleeyo uu iska xidhay cumruu iska xidhay ama xaj buu iska xidhay sayidkiisii oon u jabi buu odhanaya xalaalow siduu u xalaaloobayaa dee waa kale markaa de addoonkii xoola male muxuu ku xalaala isagu dee soonkii unbu isagu qaadanaya ilan waa bilaadu soonka laftiisiina waxaa la yiri ma bilaabay ilaa sayidku u ogolaa <laughs> hadduu maaragtay eh, uu ka daciifaya shaqadii shaqeeya la doonaya markaa de wuu xalaaloobaya inuu soonkii unbu de ku talagelaya timihii wxu xeeranayaayo saasuu markaa noqonaya waaya jaaza lahu waxa u banaan buu yihi an yuxalilahu inuu markaa xalaaleeyo yani yamuruhu bitaxaluli wey inuu xalaaloobo ayuu faraya qofkii labaadna wuxuu yihi wa in axramat ilmar'atu gabadhi hadii ay xidhato xarmato biayri idni zawjihada soo socoto wey zawjkeedii oon fasixin bay iska xarmata waynu eegi waxay xarmatay ee bixaji taawuci haddii waxay xarmatay uu yahay xajkii sunnaha ahaa jaaza lahu an yuxalilahaa xaq buu uleeya inuu xalaaleeyo iska alaale ama cumro maaragtay sunaabay xidhatay wuxuu leeyahay jibi xalaalow markaa sidii muxsarka ayay dee u xalaaloobeysaayo neefkii bay qalaysaayo timihii bay goosanaysaayo binati taxalul qalla iyo waxba toona laga dooni maayo waa fii macna alixsaar waynaga nidhi muxsarkii bay la wa fii xaja slaami xajkan ay xidhatay haddii xajkii islaamka uu yahay ee waajibka ahaa qowlaani laba qowl baa ku sugan mika jebin karaa mise kama jebin karo muctamedkuna waa inuu ka jebin karayo maxaa yeelay alxaju cala taraakhi waynagn xajku dee waa dibdhig buu ku dhisan yahayo ilaa isaga markaa fasax uga qaadato ma xajin karto sidaa daraaddeed xaq buu leeyahay inuu yidhaahdo jebi kol haddaan u fasixin maxaa meesha soo baxay labadan qoloba hadday marka hore fasax aq looguma laha in laga jebin soo dhammaysanayaan soo dhammaystaan kadib ayuunbay soo noqonayaan qowl kale lagama jebin karo wuxuu ka qiyaas qaadanayaa waajibaadkii kale salaaddii hadday gasho salaaddii duhur dee waa saddex saacadood dhowaya waktigeedu sidaadii loo adimay hadday faralkii gasho miyuu xaqule inu hahdo iska jebi hadhowa tukani ka bax amar baa kugu siiyey markii hore anuguma agga hore ka tukatay xaq uguma laha waayo salaadda waktigeedu wax kooban marka xajatulislaamka in halkan raacina lakin waa laga diidayo isku mid maaha baa la yidhi ajku dhan buu qaadanaya markaa xaq buu uleeyahay inuu yidhaahdo jabi marka xaj uu yahay laakiin eh, xajkii eh, mxua salaadii waajibka ahay iyo soonkii dee muadaha ahaa isaguna ramadaanta ahaa oo kale dee kama jebin karo dee ramadaantiina eh, de waxay noqonaysaa waajibkii ka tagto wixii qallo isu bedelo taas de xaq uguma laha salaadiina iyadana waktigeedaba iska yarbaa la yidhi oo iyaduna waa taraakigeedu cala taraakiiba ha ahaatee laakiin dhib baanay ku hayin baani wuxuu ku yihi sheekhu waman taxallala bilixsaari qofka haddaba ixsaar daraaddii u xalaaloobay ama cadow ha helo ama xanuun uu shardistay ha noqoto ama addoonkiioo sayidkiisii uu xalaaleeye ha noqoto ama zawjadiiyo zawjkeedii uu xalaaleeyey ha noqoto ama ilmihiiyo waalidkiisii uu xalaaleeyey xaq buu waalidku daad iska xarmato xaj sunna ama cumro sunnaa jebi inuu ku idhaa soo arki maysid laakiin xajkii faralka ahaa ayuun baanu isaga kuu diidi karin laakiin haddii xajku uu yahay xajkii taawuca ahaa aq bay ku ilaa iyo makaad safar u gelaysaa joog iska xalaalow khalas neefkaagaad iska qalanoo meelaha tibaan iskaga xeerano maca salaama maxaa yeelay xaqiisu uwan yahay wax sahlan maaha wuxuu yihi waman taxalala bilixsaari qofkii hadaba ixsaar mancin laga manciyey inuu xajkii tago u xalaaloobay lam yalzamhu lqadaau qalan lagumale maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkii xudaybiye la socday oo afar boqol iyo eh, ah, kun iyo shan boqol afar boqol maaha kun iyo shan boqol oo qof kun iyo afar boqol iyo siyaado dee lama soo sheegin inuu yii dhammaantiin sanadka dambe iswada keena cumradan dambe cumratulqada loo bixiyeyna qadaaga la sheegayaa waa xukunkii isaga iyo quraysh dhex maray baa la Eh, maba aha alaba ma cumra qada marka la yihahdo cumra qadiya yani waa waa kii maarata eh, waxa weyaan heshiis la wada galay qadaagan la sheegaya waa heshiiskii iyo maarata garsoorkii meeshaa ka dhacay lam yalzamhu qada markaa qalal laguma le wa fii qowlin aakhara qowl baa wuxuu leeyahay anahu yalzamhu lqadaau qale ayaa waajibaya idaa lam yakun ilxasru caaman haddii aanay mid guud ahaynoo dad fara badan haddaanay ahayn wey mid guud waxaa loola jeedaa dadkan la xabisay hadday dad badan yihiin qala laguma loo de sidii nabiga ala sala sl rgii la socday oo kale ay yihiin laakiin hadday shirdima tahay sida manhaajku ka cabiray koox yar haday yihiin iyaga de culays kuma saarna in qalla lagu waajibiye sidii aynu fawa maaragtay carafa seegideedaba nidhi way markaa soo qalaynayaan halkana ha soo qaleeyaan buu qowlkaasi leeyahay laakiin waa daciif wsal اllah wslm alى nabiyina mxamed wallah aclam wuxuu yihi maa xukmu awaafi bilxidaa dhib ma laha in kabaha lagu awaafo wuxuu yihi dad badan baa tukada labada ragcadood sacyiga dabadood may sacyigu laba ragcadood male lakin de kuwii awaafka dib dhigeen dhib ma laha de kama lama odhanayo waktigeedi way idin dhaafin lakin sacyigu isagu ma laha salaad male hadday istaagaan maalinta sideedaad ka waran ta sagaalaad bay istaagayeen ila way ku xigtaan ku ceshanayeen kolkay sideedaad istaagaan soo tii sagaalaad kama dambayso way way usii haynayaan waa haday ogaadaan iyadoonay weli dhaaf haday se ogaadaan baa la yidhi iyadii ay dhaaftay way soo qalaynayaan maxaa yeelay waa waa hariib inay saas dhacdo oo muxuu ahaaye intuu mid been u sheego isagoo waxba arag uu yihahdo bishii baan ahay oy haddana been noqoto waa waa arrin aada u naadira laakiin waxa badan in bishii maalinta hore la arki waayo ama daruuro iyo waxyaala ay jiraan la arki waayo deetana maalintii labaad kow laga bilaabo taasaa badan oo dhici karta laakiin tan kale waa naadir baan inkastoo maarata wejina uu jiro qofka shardi dhigta xajkii islaamka sidaa ma kaga dhacaya de miya xajkii islaamka waa lagu leeyay isagaa xajiyeyba qalunba kanaan maarata qallo yeelanayn lakin xajatulislaamki de maad gudan haddaad adoo bil eh, bilaabay ya hadii muxuu yidhi haddaad adoo bilaaway saa aad eedaamto xukunkeedu muxuu noqonaya halka dambe baaraka allahu fiik waay haddaan hooyaday caayo xukunkeedu waa maxay waa edabdari iyo iyo eh, dhaqan xumo suu khuluq weeyaan iyo maarata ixtiraam darro inaad biri iyo u samaysaan la doonaya adna caybaad keenta markaa wax aada u khariban weeyaan qaar badan baa hooyada qaar baa garaacabade marka qofka iimaanku ka tago wax kastuu samaynaya hooyadii feer ku daldalay qaar bay islaamtii ka cararaysaa hooyadii cararaysa meelaaso ilaadahay wuu idilaya haddaan gurigii inaa lilaahi wa inaa ilayh muxuu ku ma nololba u taal de maarata sharci ahaan xaaraan isdil baaba loolan karo orday soo deldel wax dhoolma tiidi laakiin su-aalkan hore maan fahmin de mashanaad ah muxuu haddaad adoo bilaaway saa aada eedaanto saa ma garanay <laughs> afkale gabadhii haddaanay sawjkeeda fasax weydiin oo ay cumraysato ma ka gudaya uu ka gudaya laakiin de way dambaabtay inay iska safarto looma ogola nafarkan sanadka iyagu soo xajay ee loogu ya qof tusaale ahaan ah maanay qallahooda ku jirin mashaqo wuxuu sheegaya dadka kooban baan u malaha ku jirin mashaqo siday ugu jirtay qoladii kaleba maadaamay iyaga uun soo xajeen sanadka dadkii koobnaa waxaa laleeyahay de in iyagiiba wax koobana marka intooda badan horta kuma adkayna sanadku soo ajiyaan sida badan intooda yarna hadday de soo ajin kari waayeen waa laga soo ajiyaya aj lagu yeeshay buu noqonayaa de markaa haddii maalan qofkii dee xanuun aanu ka kacayn ku dhaco waxaas de cid buu soo dirsanaya wax kooban bay noqonayaan markaa waa sahaalibaan hadday istaagaan maalinta koob iyo tobnaad hal yujzi may iyaduna waa naadir baa bisha maalintii kooaad la arki waayo maalintii labaadna la arki waayo wax markaa inta badan dhaca ma aha wax ariiba wey markaa koob iyo tobnaad inay istaagaan iyadu waa qalad faadix baa la yidhi o sinaba uga gudi wallahu aclam